نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ruba mubalagin mid la gaadhsiiyey badana awca kaasoo uga faham badan oo uga xifdi badan min saamicin mid maqlayay yani imaam lbukhaari weli wuxuu inoo sheegayaa ama uu ka hadlayaa inu ku guda sugannahay kitaab lcilm cilmiguna wuxuu u baahan marka baabkan iyo abwaab soo socotaba fahamku kaga hadlaya waxaa dhici karta kii cilmiga ama xalqada fadhiyey wixii halkaa lagu sheegaya inuu uga fahambato mid loo gudbiyey oo la gaadhsiiyey qal waxau hi xadaana musadad waa ibni musarhad qaal waxa uu maxaa ku xiga ibni musarhad ibni esh ibni musarban ya intaasumaa la hubaa noqonina sidii ragga qaar markay masalada ku adkaato odhanaya waa daciif intaa dambe ya iyo wixii la mida ayib ah. ibn mustawrid ibni masik albasri intaasaa la hubaa qaala waxa uhi xadaana bishrun qaal wuxuu hi xadaana bnu cawn waa cabdilaahiya can ibni siriin can cabdiraxmaan ibni abi bakra can abiih waa cabdiraxmaan ibni abi bakra waa nin saxaabiya waa taabici abi bakratana waa nufayc oo abihi oo axaabi dakara nabiyu sal اllahu alayhi wasalam nabigu waxa uu sheegay dakara nabiya sal اllahu alayhi wasalam nabiga ayuu sheegay oo qacda ku fadhiistay calaa baciirihi awrkiisa ku fadhiistay wa amsaka u qabtay insaanu qof bikhitaamihi hogaankiisa aw bizimaamihi ama hogaankiisa waa isku macna cidda qabatayna sida riwaayaadka kale tilmaamayaan alimaam abu bakrin alismaaciili kitaabkiisa almustakhraj cala saxiixi اlbukhaari wuxuu odhanayaa qaala abu bakrata waamsaktu bizimaamihi yanii qofka hogaanka qabanaya waa raawiga wey abu bakr ayaa hogaanka qabtay si u dhaqdhaqaaqin maadaama nabigu calayhi salaatu wasalaam u hadlay qaala wuxuu nabigu ayu yowmin hada ayu yowmin waa maalinkee haada kan maanta waa maalintee fasakatnaa waanu aamusnay xataa danannaa ilaa aanu ka annahu sayusamiihi inuu ku magacaabayo siwa smihi magaciisa magacaan ahayn qaala waxa alaysa yowma annaxri maalintii gowraca ama gugundhabka miyaanay ahayn waa yowmu ciidi اladxa qulnaa waxaanu ku nidhi bala haa qaal waxa uhi fayu shahrin bishee weeye haada tani bishani waa bishee fasakatna waa aamusnay xataa danannaa ilaa aanu u annahu sayusamiihi nabigu inuu ku magacaabayo siwa smihi magaceeda magacaan ahay qaala waxa uhi alaysa bidilxija bishii dilxija miyaanay ahayn dilxija iyo dilxaja labaduba waa kuu bannaan tahay qulnaa waxaanu ku nidhi balaa haa qaala waxau hi fa ina dimaa'akum dhiigagiinnu iyo wa amwaalakum xoolihiinnu iyo wa acraadakum sharaftiinnu baynakum dhexdiinna xaraamun xaraam bay idinka tahay ka xurmati yowmikum haada sida maalintan ay xaaraanta u tahay fii shahrikum haada bishiinnani ay xaaraanta u tahay fii baladikum haada baladkiinani isaga ah oo maka ah u xaaraan u yahay liyubaliqa ha gaadhsiiyo ashaahidu goobjooguhu alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo fa ina shaahida maxaa yeelay jooga casaa waxaa laga yaaba an yubaliqa inuu gaadhsiiyo masaladii ama cilmigii man axad huwa isaguba awcaa lahu minhu xadiidka ama ilmiga uga weelan badan oo uga faham badan oo uga xifdi badan maxalushaahidka xadiika loo keena waa intaa dambe wey xadiika loo daliishanaya bukhaarigu aad buu u ballaadhan yahi xadiika mas'ale kastoo ku sugan ma haleelana inaynu ka gaadhno axaadiistuna waa soo noqnoqonaysa intaasoo meelood buu xadiika ku keenayaa marka waxaynu ku khasbannahay meesha loo daliishanaya inaynu caddayno xadiika macnihiisa si guud loo fahmo goobta jooga waxaa lagu dhiirigelinayaa cilmiga inuu gudbiyo waxaa laga yaabaa masalada uu gudbinayo cidi inay ku intifaacdo oo ay fahanto waxaa laga yaabaa masalada uu maqlay in waxa weeye cid kale ay ku camalfasho waa xadun wa taxfiiun cala nashri اlcilm qofka waxaa lagu guubaaminayaa cilmiga inuu gudbiyo ta xadiiku waa inoo tilmaamaya waxaa kaloo halkaa aynu ka fahmaynaa alla subxaanahu watacaala fahamka inuu qaybiyo kii sida tooskaa u joogay baa nabigu tilmaamaya calayhi salaau wasalaam miduu usii gudbiyey kaasi inuu kasii xifdi bato xadiikan aynu hadda hayno raggan aynu magacyadooda taxayno isku mustaw ma ahayn nin bukhaariya ka badanba dushuu ka hay laakiin fiqigeeda ma hay ninna ma xifdisanayn laakiin xadiiku maqlaba intaasoo mas'alu ka dhalaaliya abu xaniifa waa maqasheen imaam shaafici waxau hi annaasu fi lfiqhi ciyaalun cala abi xaniifa marka fiq iyo faham loo yimaado dadku ciyaal bay u yihiin marka xadiika la eegana daciif buu ahaa waxaaba la yidhi ba axaadiistiisu ku wareegaysa xataa ma axaadii badnayn xagga fiqiguu daneeyey boqoliyo kontonkii xadii buu ka dhaliyey masaaisha ugu badan ragna bay sheeganayaan waxa laga yaaba dhowr masalo inaanay ka hadal ama aanay dhiginba fahamka iyo iiga waa abaqaadka dadku ay u qaybsamaan aalibulxadiikana waxa laga doonaya hadduu doonayo darajada kaamilka inuu gaadho xadiika fiqigiis iyo xadiinimadiis labadaba inuu dabdiyo laba kala haaya Eh, waqalama man jamaca baynahuma min almutaahiriin bay dhahay raggii dambe awri iyo maalik iyo axmed iyo shaafici awsaaci lay ibni sacad iyo raggii la midka ahaa alfuqahaa sabca labadaba waa jamciyeen laakiin culimmadii dambe aad bay u yarayd qof labadaba jamciya fiqiga iyo fahamka waman cala samaacihi lmujaradi muqtasiru laa cilma sin bilmusnidi ninka ku kaaftooma xadiika intuu maqlay inuu gudbiyo musnid baa la yidhaahda laakiin muxadidka rasmiga ah ama xaafidkaahi waa ka fahansan wey wasaamicu lxadiii biktisaari can fahmihi kamahali اlximaari falyatacaraf ضacfahu wasixatah wa fiqhahu wa naxwahu wa lugatah fiqigiis iyo luqadiis iyo xadiikiis inuu saxiix yahay iyo inuu yahay intaba waa lagaa doonaya intii ilaahay ku kaarsiiyo axaadiista waxaa inoogu timi sunanta ruba xaamili fiqhin laysa bifaqiih wa ruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu badanaa mid cilmi xambaarsan fiqi buu xambaarsan yihi yani wuxuu xambaarsan yahay nusuustii wey axaadiitii buu xifdisan yahi fiqi buu sidaa laakiin faqiih ma ah yani ma fahamsana fiqigeedu uma bixin laakiin uu haya sideedu u gudbinaya waruba xaamili fiqhin badanaa mid fiqi xambaarsanoo xadii sida ilaa man huwa afqahu minhu waxaa laga yaaba inuu wax ka fahamsan yahay laakiin cidduu u gudbinaya waa cid uga fiqi badan ama uga faham badan shuyuuhdii imaamu shaafici iyo imaamu axmed ay ka qaadanayeen xadii bay ka qaadanayeen aanay hayn laakiin fiqi iyo cilmiga kaleba waa ka badiyeen baabun wuxuu baabu qowl hortiibuu ahaaday iyo walcamali camal yani cilmigu waa ka horeeyaa hadalka wax lagu hadlayo iyo ficilka la samaynaya labadaba cilmi baa ka horeeya waayo labada laftoodu cilmi bay u baahan waxaad ku qowlayso iyo waxa aad samaynayso waxay u baahan yihiin bay u baahan yihiin liqowli illaahi tacaala faclam annahu laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allah alla mooyaane fabada waa ku bilaabay alla bilcilmi cilmi baa lagu bilaabay waxaana lagu xejiyey qowlkii oo laa ilaaha ila allah waxaa kaloo lagu soo xejiyey camalkii wastaqfir lidambika walilmuminiina wlmuminaat waxaana lala hadlayaa nabiga calayhi salaau wasalaam cilmiga in lagu bilaabo nabiga hadalka lala hadlayaana sida asalka ee ahlulusuulku ay tilmaamayaan dadkoo dhan bay caam ku tahay haddaana isaga gaar u ahayn sidaasa asala wma bihi qad khuiba nabiyu tacmiimuhu fi lmadhab saniyu wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagula hadlay kelinimadiis in la caam yeelo ayaa madhabta saxa ay tilmaamaysa wa ana alculamaa iyo culimadu hum yagu warahatu lmbiyaai ambiyada kuwa dhexlaya inay yihiin warauu way dhaxleen alcilma cilmi bay dhaxleen man akhadahu kii qaata dhaxalkaas akhada waa qaatay bixadin waafir nasiib weyn oo kaamila ah ayuu qaatay waman salaka kii qaada ariiqan wado yatlubu uu ku dalbayo bihi wadadaa cilman cilmi uu ku dalbayo sahala allaahu lahu alla waa u sahla waa u fududeeya ariiqan ila aljanna wada uu jannada ku gaadhaa loo fududeeya wuxuu ku taxayaa cilmiga iyo fadaaishiisa wax ka dirham iyo diinaar waxa weeye dadka may dhaxalsiin ee waxay dhaxalsiiyeen waa cilmi wey kullama aad badsataa cilmiga ah dhaxalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam baad nasiib badan ka qaadanaysa waxaa kaloo la tilmaamay waa xadii muslim bukhaari shardigiisa ma muslim baa soo saaray xadiika man salaka ariiqan yaltamis kan horena waa abidarda oo sunanta ayuu ku yimi alculamaau waraaat lmbiya iyo inta la ah E, man salaka ariiqan qofka wada qaada ama xisi ha noqoto ama macnawi ha noqoto hadda xaafadihii burcad ka soo kala lugayseen wadada aad soo qaadaysaan iyo guurahaaad soo guuraynaysaan waa tii xisiga ahayd ee la dareemayey ee loo socday xalqada cilmiga ah loo socday qofka wadadaa ku socda ilaahay wuxuu u fududaynaya wado janna ayaa loo fududaynaya wadadaasi waxay ku gaadhsiinaysaa xalqadii cilmiga cilmiga aad baranaysaana waa wado ku gaadhsiinaysa jannada lakiin waxaan leenaha wadada qofku uu qaadaya la arkaya lafteeda ayaa waxay tahay wado janno waa wadadii jannada wey yani ku gaadhsiinaysa macnawina way noqotaa oo qofku haddaanu sooba bixinba oo waxa weeye moobilkiisa uu ku shubtaa cilmiga oo gogasha uu ku seexanayo uu cilmiga ku dul eh, qaybo oo ku dul dhegaysto soo man salaka ariiqan noqon mayso way noqonaysa halkiisaasuu isaguna cilmiga ku dalbaya dhegaysigaa uu dhegaysanaya juhdigaa uu bixinayo iyada lafteedu waa wado jannada lagu gaadhayo wa jalla dikruh alla waxa uu ihi xuskiisu weynaa yakhsha allaha in kalamaha alla waxa ka baqa min cibaadihi addoommadiis alculamaau dadka culimada ah waxaa la yidhaha alcaalimuuna billaah kuwa alla yaqaana ayaa alle subxaanahu watacaala ka cabsada yani diintana yaqaana khashyo waxaa la yidhaahdaa waa khawfun maqruunatun bilcilmi baa la yidhahda alkhashya waa khawfun maqruunun bilcilm yacni qofku inuu ka baqo shay dhibkiisa uu og yahay dhibkiisa wuu ogyahay ta noocaasa waxaa la yidhaahdaa khashya la yidhaahdaa aqoon inuu u bao waayo waxaa dhici karta yani qofku wax dadka kale ay ka baqayaan jahli awgeed isagu inaanu uga cabsan inaanu uga cabsan ama qofku wuxuu og yahay dhibkiisa ama waxa ka dhalanaya inuu mid kale oo uga aqoon badani uga sii cabsi bato marka kulamaa cilmigu uu bato dee cilmiguna sida la yaqaano waa saddex waa cilmun biwsaafi اlilaahi wa ficlihi wakadalika alasmaau liddayaani magacyada alle iyo tilmaamihiis iyo afcaashiisa waxa uu sameeyo qofku inuu yaqaano oo cilmi u leeyahay waana aslulculuum alle inaad taqaano qaybta labaadna waa axkaamta almru wاnnahyi oo kaa ka dhalanaya qofku markuu ilaahay barto ayuu fulinaya oo alle subaana wataaala ka cabsanaya o jeclaanaya qaybta saddexaadna kaasay kasii dhalanaysa wa jazauhu ywma almacaadi aani cilmiga saddexaadna waa cilmiga aakhiro janno iyo naar iyo waxa lagu mutaysanaya howlahaas saasay u kala dambeeyaan marka kulamaa qofku oo alle subxaanahu watacaala uu yaqaano waxa weeye sharcigiisa uu yaqaano ee baqdinta waa alla ka baqayaa waa ka badan tahay dadka kale waayo waa alla yaqaan wey baqdintuu ka baqayaana waa can cilmin sidaa awgeed bay dadka ka manilo weeyiin qaala waxa i wamaa yacqiluha ma fahmayaan tusaalayaasha iyo mahmaahaha ila alcaalimuuna dadka cilmigala mooyaane cid kale fahmi mayso wa tilka alamhaal nadribuha linnaas wama yacqiluha ila alcaalimuun culimmada qaar waxa laga sheegay markay aayaddan soo gaadhaan ama ay soo gaadhaan tusaale ama mahmaah ujeedadeeda ay fahmi waayaan oohinbay la fadhiisanayeen oo wuxuu odhanayay ilaahay wuxuu hi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun maadaamaan maahmaahdan fahmi waayey waxa looga jeedo inaanan dadka aqoonta le ee wax fahmaya inaanan ahayn bay aayaddu tilmaamaysa wa qaaluu waxay idhahdeen low kunnaa haddii aanu ahaan lahayn nasmacu kuwa maqlaya maqal qaadasho wax lagu qaato wailaa dhagahooda wax waa ku maqlayeen aaiiaaabayilu ama aanu fahmayno fahm wax lagu qaato maa kuna maanan ahaanin fi aaabi saciir dadka waxa weye saciir gelaya asxaabteeda ah kamaanaan mid noqonayn waqaala waxaa wuri halkana waxaa lagu tilmaamay in wax la fahmo oo wax la weeleeyo fadligeeda lagu tilmaamay in lagu badbaadayo wa qaala waxaa wuri alla subxaanahu wa tacaala hal yastawi miyay siman aladiina kuwii yaclamuuna cilmiga laha ee garanayay iyo wladiina kuwii laa yaclamuun aan cilmiga lahayn jawaabtu waxay u dhacaysaa istifhaamku waa istinkaari yani laa yastawuun ma sinna waxaa la diidaya inay siman yihiin ibn اlqayim raximah اllahu tacala waxa uu yidhaahdaa nafa allahu taswiyata bayna ahli اlcilm wa ahli اljahl kama nafa taswiyata bayna asxaabi اljannati wa asxaabi الnar laa yastawi asxaabu nnaar wa asxaabu ljanna ahluljannaha iyo ahlunaarku sida aanay u sinayn ayaa waxaan u sinayn dadka cilmigale iyo dadkaan cilmiga lahayn hawsha alle subxaana watacaala dhameeyey wa qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxaa uhi man axad yurid illaahu alla uu la doona bihi axadkaas khayran wanaag adduunya aakhiraba waa caam waa nakiratun fii siyaaqi shari wey yufaqihu alla waa fahansiiya diinka ayaa la fahansiiya fidiin mayaad la socotaa lama socoto sooma yufaqihu ah, nusakda badankeeda lama socoto yufaqihu waa fahansiiya fi diini diinka wa inamaa in kaleba maaha alcilmu ah cilmigu bitacalumi waa barasho cilmiga waa la bartaa waa lagu dadaalaa halkaana waxaa lagu tilmaamaya xadii baa lagu tilmaamaya waana laba xadii mid waa xadiiu mucaawiya radia allahu tacaala uu leeyahay nabigaan ka maqlay calayhi salaau wasalaam isagoo leh ayuha nnaas tacalamuu lcilm tacallamuu alcilm faina alcilma biاltacalum wاlfiqha biاltafaquh wman yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi اddiin xadiikaas oo albani raxmat ullaahi calayh uu ku tilmaamay shawaahidiisa iyo duruqdiisa haddii laysu geeya inuu xasan yahay xadiika labaad waa xadiiu abi hurayra iyo xadiiu abi darda oo isaguna xasana oo nabigu leeya calayhi الsalaaة wasalaam inama alcilmu bاltacalum wاlxilmu bاltaxalum wman yataxara اlkhayra yucطa wman yatawaqa الshara yuuqa maxalushaahidku hadda waxa uu yahay inama alcilmu bاltacalum haddii la soo sheegay cilmiga dhaxal baa lagu helaa oo waa la dhaxlaa alla subxaanahu watacaala bixiya waxaa halkan lagu tilmaamaya dadaalna inuu u baahan yahay fahamka iyo xifdiga alla bixiya laakiin mar walba waxa kule dadaalka la dadaalayo alcilmu btacalum cilmigu waa in la barto lagu takalufo oo la doono oo la dalbo taasaa muhima ah. towfiiqda alla subxaana watacaala gacanta ku haya laakiin adigu haddii aad dalbayso kollayba ku qadimaysid ku adimaysid wabaad faaiidaysaa waxaa laga yaabaa waaweyn inaadan noqon laakiin wax ku anfaca ayaad helaysaa ta intaad cilmiga dalbaysana waddadii jannadaad haysaa cibaado weyn baad ku sugan tahay alabulcilmi afdalu min salaati naafila imaam shaafici waa kii inaad dalbayso alaadaha sunnaha waa ka fadli badan yihi alaadaha sunnaha alcilmu bitacallum cilmigu waa barasha qaala abu dar waxaa wuri low wadactum haddii aad dhigtaan asamsaamata seefta afka badan calaa haadihi tan wa ashaara waa tilmaamay ilaa qafaahu qadaadkiisa uma danantu aan u malaynayo anii anigu unfidu inaan fulinayo kalimatan kelmad ama jumlad samictuha min anabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga aan ka maqlay qabla an tujiizuu calaya intaydaan iga dhammayn la anfadtuha waan fulin lahaa kelmadaaso waan ku hadli lahaa yani wuxuu tilmaamayaa sida uu cilmiga ugu dhiiran yahay inuu gudbiyo wuxuu leeyahay seef haddaad iga saartaan qadaadka oo aad i oo aan awoodaya kelmad nabiga inaan ka sheega calayhi salaatu wasalaam cilmi inaan gudbiyo waan ka gaadhsiin lahaa cilmigaas yacni umaan joojiyeen dilka aad i dilaysaan wa qaala bnu cabaas ibnu cabaas waxaa wuri kunuu waxaa aataa rabbaaniyiina kuwa rabbaaniyiina ay xukamaa kuwa waxa weeye xukamaa noqda xikmad leh fuqahaah oo cilmiga fahansan noqda xulamaana waa loo soo naqliyey xulamaa nacam yacnii kuwa dulqaad leh laakiin xukamaa baa munaasiba waa kaafiyallaan wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa imaam lbukhaari alrabbaaniyu ayaa sidaa odhanaya yani yuqaalu waa hadalkiisi alrabbaaniyu ninka rabbaaniga aladii kii weeye yurabi naasa dadka ku rabaynaya bisigaari lcilmi cilmiga kiisa yaryar kiisa fudud kiisa sahlan kiisa bilowga ah qabla kibaarihi kiisa waaweyn ee adag ee culus ee jaliilka intaan la gaadhin ninkaasa waxaa la yidhaahdaa rabbaani baa la yidhahda waa marka laga hadlaya gudbinta gudbinta laga hadlaya qaabka waxa uu yahay waa alcaalim alcaamil annaashir waa ninka saddexdaa laga helay wey waa ninka cilmigale awalan cilmi buu leeyahy ta labaad caamil weeye cilmigiisa waa ku camalfalaya ta saddexaad waa gudbinaya cilmigii waa naashir lilcilm qaabkeebuu u gudbinaya cilmiga markuu dadka u gudbinayo waa inuu uga bilaaba masaaisha fudfudud waa inuu uga bilaaba masaaisha sahlan ee dadku ay fahmayaan maa waduxa waa inuu ka bilaabaa kadibna uu sidaa usii wadaa isteeb isteeb ilaa uu ka gaadhayo masaaisha culculus uu ka gaadhayo maa anta bimuxadiin qowman xadiian laa taxtamiluhu cuquuluhum ila kana libacdihim fitna waa kii uu lahaa ibnu mascuud haddaad xadiiu sheegta dad aan fahmayn xadiidka noocaasi waxaa laga yaabaa fitna inuu ku noqdo marka dadka mustawahooda iyo garaadkooda iyo waxay qaadayaan waa in lagala hadla qadaayaadka qaar haddii lagala hadlo waxa laga yaaba dhibaata inay ka dhalato oo ay istiicaabi waayaan fahmi waayaan waa qadiyad muhima dadka qaar baa waxa weeye doonaya si loo ogaado inay cilmi leeyihiin waxa weeye halkii ugu dambaysay waxa weeye dadka kala hadlaya markuu ama caamo la hadlayo ama uu la hadlaya dad mubtadi'iina waxaa laga yaabaa wuxuu hayo iyo wuxuu soo diyaariyey iyo masala masaladay ka adag tahayba inuu aad u daneeyo oo uu u malaynayaba in la fahmi waayo inay tahay calaamad u tahay cilmigiis calaamadna uma ah in lagu fahmi waayo lafteeda ceeba culimmada qaar waxay caan ku ahaayeen markay culimmada la joogaanna caamadu ma fahanto culimada haday la joogaan caamadu ma fahanto luqad cilmiyu ku hadlaya ahlulcilmiga hadduu la joogo caamada markuu la joogana culimadu waa la yaabtaa oo waxay dhaha ninkii cilmiga badnaa muxuu ku hadlaya hadal basiita oo aan u qalmin laakiin uu doonaya dadku inay ku fahmaan ayuu kula hadlayay waa aalibulcilmiga waxa looga baahanya golaha aad joogto wax u munaasiba waa inaad kaga hadasha baabun wuxuu baab u yahay maa kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yatakhawalhum mid u meel daya oo u wakhti daya bilmawcidati waanada iyo wlcilmi cilmiga kay laa yanfiru si aanay u didin yani imaam bukhaari maadaama laga hadlaya cilmiga xalaqaadkiis cilmiga dadka inaan loo joogtayn inta la jiboodo inaan la odhan subax iyo galabba soo noqdo haddii kale dalabatulcilmi ma tihdin oo idinka hadda saacaddiisugu soo haddii kale waa lagu kala yaacaya haddii laba saacadood baa laga dhigaya yatakhawaluhum yani wakhtiga in loo mayldayo wakhtiyo munaasiba si aanay dadku u daalin hadda saacadaaba dee badan baa laga yaabaa marka loo eego qolyahan hadda tarbawiyiinta ah ee odhanaya qofku daqiiquu soo jeeda wixii ka dambeeyana waa baxaa qofku qofba halkay la gaadho masaladaasa xadiikeedii la tilmaamaya qaala wuxuu hi abu cabdilah xadaana muxamed bnu yuusuf ibni waaqid alfiryaabi waxaa inoo soo socda maxamed ibnu yuusuf kale horena waynu usoo marnay muxamed ibnu yuusuf albikandi waynu soo dhaafay maantana inaynu gaadhnaa laga yaabaa maxamed ibnu yuusuf haddii la ilaaqo oo maxamed ibnu yuusuf bukhaari uu yidhaahdo sida haalibkaa ah waa bikandi wey maxamed ibnu yuusuf albikandi waa muxamed bnu yuusuf ibni waaqid alfiryaabi baa la yidhahda firyaabi qaala waxaa uu yidhi ahbaranaa sufyaan waa sufyaan athawri waay firyaabi waa kuufi wey sufyaan ibni saciid ibni masruuq athawri can ilacmash sulaymaan ibni mihraan alacmash can abi waaid waa shaqiiq ibnu salama can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala waxaa wuri acmash waxaa la yidhaahdaa waa naanays waa qofka habeenkii aan waxba arkin wey habeenkii aan waxba arkin acsha baa la af soomaali ku garan maayo waa habeen wey ya soo ma habeen ha indha habeenow ayib waa alacsha qofka acshaha ah acmash qaala wuxuu uhi kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa yatakhawaluna mid noo daya ama yatacahaduna mid nagula dadaala isagoo noo googoynaya bilmawcidati waanada fi layaami maalmaha yani maalmana waa na waaninay maalmana waa naga daynay karaahata saamati calayna isagoo noo diidaya daalka karaahata saama daal nicid uu nacayo dushayada uu la nacayo inaanu ka daallo laga xiisa waxaa noo soo socda ibnu cabaas oo odhanaya xadi الnaasa ya noo soo socota hadal baan soo wadaa ibnu cabaas baa wuxuu leeyahay xadi الnaasa marata bacda mara yani dadka xadiidka u sheeg walaa tumila الnaasa hada اlqur'an dadkana qur'aanka ha nacsiin oo haka daalin ya dadka qaar ba inta iska wadaan odhanaya wacdi baan wadaa ama cilmi baan wadaa miyaad nacda ibnu cabaas saasuu dadka ha nacsiinina waayo bini aadamku xad buu leey xad buu eh, wuxuu inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaau wasalaam markuu saxaabada waaninayo waana joogto ah ma waaninayn waana sida aalibka uu ahaa saasaa haalibku ahaa laakiin way dhacday nabigu calayhi salaau wasalaam sida xadiidka muslim ku yimi abi zayd camr bni akhtab inuu khudbadeeye salaadii subax ka bacdi ilaa salaadii mahrib khudbad xidhiidha sala alfajra uma qaama fakhaab xata adana الظuhr uma sala uma qaama fakhaab xata sala اlcasr uma khaab xata garabat الshams faahbarana bima kan wamaa huwa kaain waxaa laga soo bilaabay kownkaoo dhan baa laga hadl maalintaa la soo koobay faaclamunaa axfadunaa yacni ninba ninkuu ka xifdiga badnaa maalinta waa ka cilmi badnaa salaada subax laga bilaabo ilaa maqhribka mise xadiis baa la sheegay yani hadalkuu sheegaba ama jumladuu sheegaaba waa xadii ninba ka xifdi badan yahay waa ka cilmi badan yihi waayo wuxuu leeya qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam faaclamuna axfaduna ayay yidhaahdeen cumar ibn khaaab saasoo kale waa inoo soo socotaa oo isaguna hadalkaa odhanaya xafidahu man xafida wanasiyahu man nasiya calimahu man calima wanasiyahu man nasiya waa axaadiis inoo soo socota wey kitaab lfitniya bay noogu iman doontaa insha allahu taala waa xaalado cayiman oo gaara wey laakiin haalibku wuxuu ahaa nabigu calayhi salaau wasalaam wakhtigooda maalmahana loo xulanayay qaal waxau hi xadaana muxamed bnu bashaar bundaar waa axadu shuyuukhi sit sagaalkii nin aynu sheegnay mid ka mida wey ishtaraka alaimatu alhudaatu nimankaaynu nii qaal waxau hi xadaana yaxya bnu saciid wa alqaطaan imaamkii jaliilka ah wa min umaraa lmuminiina fi lxadii qaal waxau hi xadaana shucba isaguna waa amiiru lmuminiina fi lxadii ibn xajayaax oo yaziid bnu xumayd adubaci loo yaqaano yaziid bnu xumayd aلضubci can anas bni malik can الnabiyi salى اllahu alayh waslm qaala waxa ui yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha adkaynina wabashiruu bishaareeya walaa tunafiruu ha didinina dadka ha ka didinina cilmiga xadiikanna wuxuu kaga hadlaya imaam اlbukhaari yani fududaynta inay ka mid tahay dadka cilmiga in loo fududeeyo qaabka loogu gudbinayo dadka in loo fududeeyo xagga wakhtiga oo aan loo joogtayn si aanay u daalin sidaasaa meesha loo keenay laakiin guud ahaan marka diinta laga hadlayo almru bilmacruuf wاlnahyu can اlmunkar marka laga hadlayo xitaa camalka iyo cibaadada aad samaynayso ina diina yusrun waataynu soo dhaafaynay diintu waa fududahay waa in dadka loo fududeeyo wey naftaada waa inaad u fududayso markaad camal falayso markaad gudubinaysa dadka waa inaad u fududayso markaad wax farayso markaad wax u diidayso ka reebayso diintu waa fududahay dadka ha loo fududayo yasiru ha fududay waa la sii adkeeyo la yidhi walaa tucasiru hana adkaynina waxa loo adkaynaya waxaa laga yaabaa qofku inuu is yasiru fududee hal mar hadduu fududeeyo inuu idhaahdo mar baan fududey ya inta dambe waan adkaynaya ee waxaa la yidhi walaa tucasiru marnaba yaan wax la adkayn waa caam nafyu litacsiir wey i aal wabashiruu hala bishaaray oo dadka niyadda ha loo dhiso tafaaulka iyo ididiilada iyo bishaarada iyo niyad dhiska ha lagu dadaalo walaa tunafiru yaan la didin ilahay baa dadka kala duway dadka qaar abcigooda iska wanaagsan hadduu xitaa qofku khaladka ugu waxa weeye isagoo u sheegaya inay khaldan tahay buu odhanaya waa lagu dambi dhaafaya oo wuxuu xoojinaya dhinaca dambidhaafka iyo naxariista alle iyo cafiskiis ayuu xooga saaraya mid kalena wuxuu isaga samaysan ad adayg dabeedna xooga wuxuu saaraya adiladii ciqaabta waad halaagsanta saasaa lagu gelaya waa lagu ciqaabaya waxaa laga yaabaa inuu hiifo inuu dagaalo iyo waxyaaba lamida waxyaabaha lagu kala duwan yahay wey shidada iyo yusriga waxaa diintu ay inoogu yeedhaysaa fududaynta marka xitaa qofka khaladka loo sheegaya qaabka loogu sheegaya inuu noqdo qaab qofku wax ku qaadanayo haaatan xilligan aynu joogno ee waqtulfitnaha ah baabun wuxuu baabu man axad jacala u yeelay liahli lcilmi ahlulcilmiga ayaaman maalmo macluumatan la garanayo waa xadiikii hore un cilmiga maalmo cayiman in loo sameeyo jadwaladan hadda aynu ka soconno qaala abu cabdilah waxau hi xadaana cumaan abi shayba cumaan ibni abi shayba awowgii baa loo nisbeeyey magaciisa waxaa la yidhahdaa cumaan ibni muxamed ibni ibrahim ibni abi shayba ibni abi shayba ibni khuwaastey alcabsi alkuufi abu bakr ibni abi shayba ay walaalahaayeen cumaan ibni muxamed ibni ibrahim ibni abi shayba awowgaasaa loo nisbeeyey qaala wuxuu hi xadaana jariir waa ibni cabdilxamiid adabbi jariir ibni cabdilxamiid الضب الكوفي عن منصور ابن المعتبر الكوفي عن أبي وائل وشقيق بن سلمة الكوفي قال وحول كان عبد الله هرين وصوشي وعبد الله ابن مسعود لكن قاعدته waxay ahayd ardaydu hadday kuufiyiin noqdaan waa cabdulahi ibni mascuud laakiin hadda waxaa soo dhaweynayaba xadiikii ka horreeyey sanadkana saynu arkayno waa musalsal bilkuufiyiin cumaan laga bilaabo ilaa axaabiga dhammaantood waa ahlkuufa wey ahlkuufa kala warinaya kaana wa ahaa cabdulaahi cabdulaahi yudakiru mid waaniya annaasa dadka mid alla dadka xasuusiya fii kulli khamiisin maalin kastoo khamiisa faqaala lahu rajul nin baa ku yidhi halkaana waxaa ka fahmaysaan yani shayga wanaagga ah qofku hadii uu wakti ama maalin cayiman uu joogteeyo ujeeddadiisuna ay tahay waa u munaasib la odhan maayo waa bidco oo wakhtiganaad joogteynayso nabigu ma joogtayn la odhan maayo way faatay sooma ninbaa waxa weeye bacda almaqhribka ilaa cishaha ayuu salaad xidhiidha iska tukanaya dabeedna nin arkay sanad laba sano labadaa salaadood dhexdooda marib ilaa cisho waa tukadaa un salaad isugu bixiya nin baa u imanaya ku odhanaya waa bidc waxaanaa tukanaysa waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagama hayo xilliga noocaasa salaad ma joogtay masaxba mise waa khalad ma khaldayi mise waa saxsanyi ka qabsanaya ma saxsanyi mise waa khaldanyi waxaanu leenahay qofkaasi hadduu wakhtiga macno gaara uga jeedo oo aan sharcigu sheegin ama salaaduu magac u bixiyey oo harciga kamida haduu ujeed waa kaldanya ka tukanaya laakiin hadduu uga jeedo xilligaasunbaan jaanis hayaa oo maqhribka jamcaan la tukanaya cishahana waan ku sugaya inta ka dhaxaysana cibaado la sameeyadaa ugu fadli badan salaad baan wadaya cidi u diidi wuxuu u joogteeye ma aha bididu wakhtigan bidaya ma ee waa baahi uu baahday taa aad baa la qabtaa hala fahmo marka cabdulahi bnu mascuudna waa sidaas wakhtigaasaa isaga iyo ardaydaba munaasib u ah sidaa awgeed wacdi buu joogteeyey iman mayso nabiga ma ka suganta calayhi salaau wasalaam kama sugna nabiga waxaa inagaga filan dadka in la waaniyaa inay ka sugan tahay baa inagaga filan faqaala lahu rajul ninbaa ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadiis lawadidtu waxaan jeclaan laha annaka adugu dakarta kula yowmin maalin kasta inaadna waanido oo aadna xasuusiso akartana dakartana inaad nawaaniso ayaanu jeclaan lahayn kula yowmin maalin kasta waa nin xiisaynayay wacdiga iyo waanada cabdulaahi bni mascuud oo jeclaystay in loo badiyo maalinta looga badiyo qaala waxa uhi cabdulahi bni mascuud ama inahu yamnacunii waxaa ii diidaya min dalika arinka anii anigu akrahu waan diidaya an umin lakum inaan idin daaliyo wax ka xunna ma jiro cilmigii iyo oo dadku ay dhibsadaan xaalada in dadka la gaadhsiiye maaha wainii anugu atakhawalukum waan idin wakhti dayaya bilmawcidati waanada kama kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam siduu nabigu ahaa yatakhawaluna mid noogu meeldaya biha waanada makhaafata sa'aamati daal uu nooga baqaya darteed calayna dushayada waa xadiika aynu soo baabun wuxuu baab yahay man yuriid illaahu alla uu la doono bihi mankaba khayran wanaag yufaqihu waa fahansiiyaa fi diini diinta qaala waxa ui xadaana saciid bnu cufayr bukhaari waxa ui xadaana saciid waa saciid ibni kaiir ibni cufayr awowgii baa loo nisbeeyey aabbihii kaiir baa la yidhahda qaala wuxuu ihi xadaana bnu wahbin wa cabdulaahi bni wahb cabdulaahi bni wahb ibni muslim alqurashi almisri waa aimmadii waaweynaa wuxuu leeyahy kitaab loo yaqaano aljaamicu fi lxadii waana mabuuc oo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inta uu doortay uu ku soo kulmiyey can yunus ibni yaziid alayli horeynuu soo maray can ibni shihaab muxamed ibni muslim ibni cabdillaah ibni cubaydillaah ibni shihaab azuhri qaala waxa ui qaala xumayd bnu cabdiraxmaan ibni cawf axaabigii jaliilka ah baa dhalay abdiramaan ibni cawf wuxuu ihi waan maqlay mucaawiya ibna abi sufyaan khaiiban xaaluu yahay mid khudbadaynaya ayaan maqlay yaquulu isagoo le samictu nabiya sal allahu alayh wasalam yaquul man axad yuriid illaahu alla la doono bihi axadkaas khayran wanaag yufaqihu waa fahansiiya fi diini diinta ayuu fahansiiya ciddii alle subxaanah wa tacaala uu wanaag la doonay alla diintuu fahansiiya wainamaa ana in kalaba maahe anigu qaasimun qaybiyaan ahay ma xooluu qaybinaya mise cilmi buu qaybinaya labadaba waa la yidhi laakiin halkan waxaa u munaasiba cilmigaa u munaasiba cilmiga anigu waan gudbinaya oo waan qaybinaya wallaahu allana yucطi waa bixiya ilaahay baa bixiya fahamka iyo weelanta ilaahay baa bixiya walan tazaala ka zuuli mayso haadihi lumma ummadan yada ahi qaa'imatan inay tahay mid ku taagan calaa amri illaah diinta alleh laa yaduruhum ma dhibayo man khaalafahum ciddii khilaaftay xataa yatiya amrullah ilaa amarka alle iyo qiyaamihiisa iyo saacadiisu ay ka imanayso xadiikani wuxuu ka mid yahay axaadiista ugu baabkii imaam buhaari kitaabucilmiga ku bilaabay ee fadlulcilmiga waataynu halkaa kusoo tilmaannay inaanu sheegin axaadii fadlulcilmiga sheegays aayad ayaduu inoo sheegay axaadiista fadligeeda tilmaamaya kanaa ka mida ilaahay uu wanaag la doono adduunya aakhiraba diintiisaa la fahansiiyaa yufaqihu diintaa la fahansiiyaa diintoo isku dhan fiqi mar waxaa loo isticmaalaa axkaamta sharciga ee camaliga ah ee ka bilaabmaysa wuu ama ala ee ku dhammaanaysa kitaab lcitq aala wzaka wlxaj wsawm nikaax wlbuyuuc wma ila ali kaasi waa isilaax dambeeyey wey lakiin halka waxaa looga jeedaa diintoo dhan baa looga jeedaa ama axkaamta fiqiga ha noqoto ama caqiide ha noqoto oo alfiqhu lkbar loo yaqaano ama ha noqoto akhlaaqda iyo aadaabta ama ha noqoto alqisas wlahbaar waxa laynoo qisoonayo oo iyada lafteeda xikam badan laga faa'iidaysanayo iyo waanooyin badan waxyaabahaasoo dhani waa diinkii wey yufaqihu fi diin diinta ayaa la fahansiiya mafhuumu mukhaalafaha laga fahmayo shardiga laga fahmayo haddii layidhi ciddii wanaag lala doonay diintaa la fahansiiyaa mafhuumulmukhaalafuhu waxa uu yahay ciddii aan wanaag lala doonin diinta lama fahansiiyo taana waxaa cadaysay bacdu riwaayaat oo masaaniidda ku timi qarabi calaya ku timi waman lam yurid illaahu bihi khayra lam yubaali bihi cidda aanu alle subxaanahu watacaala wanaag la dooninna looma joojiyo looma joojiyo yacni qiimo ma laha sanadkiisu waa daciif laakiin mafhuumkanaynu ka fahmaynaa taasi waa masalo xadiidka aynu ka qaadanayn oo diinta in la fahmo oo cilmiga la barto khayrka adduunyo iyo aakhiro ayaa ku sugan taas waa cadda waa jumlada koowaad ee xadiidka jumlada labaad waxaa la tilmaamayaa inamaa ana qaasimun wallahu yucطi adiga waxaa lagaa doonaya cilmiga inaad ku dadaasho laakiin ilaahay baa bixiya ilaahay baa qaybiya ilaahay baa dooranaya cidda cilmiga xambaaraysa yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cudulu yanfawna canhu taxriif alhaaliin waintixaal almubdiliin wa tawiil aljaahiliin marka taasina waxa weeye cilmiga in badanoo ka midii waa tawfiiq wey laakiin tawfiiqda lafteeda qayb waxa ka ah la ducaysanayo iyo camalka la camalfalayo intii aad maqashay haddaad ku camalfasho aad ku dadaasho waxaa lagu siinayaa cilmi kaloo badan oo aadan culimadaba ka qaadan fahm dheeraada lagu siinaya man camil bima calim alhamahu allahu cilma maa lam yaclam qofku hadduu ku camalfalo intii uu yaqaanay ilaahay wuxuu ku ilhaamiyaa oo la siiyaa waxaanu baran fahdheeraada ayaa la siinaya wtaquu llaha wayucallimkum llah waxyaabaha cilmiga lagu xasilinaya waxaa ka qofku inuu ku camalfalo allana subxaana watacaala uu waxaweeye kaga cabsado taasina meesha way ku sugan tahay oo odhan mayno ilaahay umbaa qofka ku soo dejinaya loo odhan mayno ee asbaabbaa keenaysa camalfalku uu ka yahay niyadda wanaagsane ay ka mid tahay dadaalku uu ka yahay asbaabtii loo baahnaa ay ka mid tahay waxyaabahaasoo dhan ducaduna ay kow ka tahay allahuma callimnii maa yanfacun salu llaha cilman naafican allahuma ini acuudu bika min cilmi laa yanfac waqul rabbi zidnii cilma salaada subax marka la tukado waxaa laynoo jideeyey allahuma inii asaluka cilma naafica wa risqan ayiba wa camala mutaqabala waa saddexda nolol maalmeedkaaga ama yowmiyahaad u baahan tahay dhayli baad ugu baahan tahay cilmi naafica maalin walba inaad hesho iyadaana lagu bilaabay iyadaa ugu muhiimsan cilmi ku anfacay iyo rian ayiban ri alaala inuu alla ku siiyo maalintaas oo aad hesho iyo wa camalan mutaqabalan camal laga aqbalo waa bacda salaati subax bidaayat dawaam maalintaadaad ku bilaabayso e, taasina waa masalo ilahay baa qacanta ku haya inama ana qaasimun wallahu yucii qadiyadda saddexaad lan tazaala hadihi lumma ummaddan laga waayi dad xaqa ku taagan xaqa ku taagnaanshahooda waxaa ka horaysa inay cilmi uleeyihin sooma inay cilmi u leeyihiin halkaana waxaynu ka fahmaynaa inaan la waayeyn dad cilmi xambaarsan xilli kastaba inaan la waayen ilaa qiyaamaha laga gaarayo ama cilmiga laga rafcinayo baabun wuxuu baabu yaha alfahmu in la fahmo fi lcilmi cilmiga ama baabu lfahmi fahmka baabkiisi weeye filcilmi cilmiga la fahmayo yacni almacluum wixii la bartay baa la fahmaya wailaa fahmka laftiisu waa cilmiga laftiis alfahm wlcilm waa isku mid laakiin alfahmu in la fahmo fi lcilmi ay fi lmacluumi wixii la baranayay in la fahmo xadaana abu cabdilah xadaana waxaa noo sheekeeya caliy wa caliy bni cabdilahi bni lmadini min umaraa muminiina fi lxadii wajihbidu cilmi lcilal cilmu lcilalka waa raggii loo daba fadhiyey kutubna waa ka qoray caliy bni cabdilah bn اmadini waa ninkii bukhaari uu yidhi ma staskartu nafsii cinda axadi ila cinda caliy bn اmadini waataynu muqadimada kusoo sheegayni qaala waxa uhi xadaana sufyaan waa sufyaan bnu cuyayna qaala waxa uhi qaala libnu abi nujayx cabdullah bni abi najiix nuunta waa la fadxinaya abi najiix cabdilaahi bni abi najiix can mujaahid almaki bni abi najiix waa maki can mujaahidna waa maki mujaahid ibni jabr almaki e, waana taabiciintii waaweynaaye mufasiriinta ahaa wey waa ninka yidhi waxaan u bandhigay qur-aanka tafsiirkiis macne macne aayad aayad waxa weeye e, aqifuhu cala kulli aaya aayad kastaanoo ku dul istaagaya waa mufasiriinta waaweyn qaala waxaa wuri saxibtu waxaan la saaxiiba bna cumar cabdillaahi bna cumar ila almadiinati ila madiina falam asmacu kama maqliyo xadiu isagoo ka sheekaynaya can rasuuli lahi sal allahu aleyh wasalam yani isagoo axaadii ka sheegaya ilaa xadiian waaxidan xadii keliya mooyaane qaala waxa ui kunaa waxaanu ahay cinda nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga agtiisa fa utiya waxaa loo keenay bijummaarin timir beerkeed baa loo keenay geetimireedka bartamihiisa waxa ku yaala wax cad oo sida baruurtoo kale ah ubax timireed yani waa wax la cuno weeye oo sida baruurtao kale ah timirta dhexdiisu ku yaalla jumaar baa la yidhahda faqaala inna min ashajar geedka waxa ka shajaratan geed baa ka mida maaluha tusaalaheedu ka maali lmuslimi muslimkaoo kale uu yahay xagga nafciga iyo waxtarka fa waxaan doonay an aquula inaan idhaahda hiya yadu annahla waa geed timireedka wey fa idaa ana waaba anigoo ar qwmi qowmka ugu yar xagga dada fasakatu waan aamusay faqaala nabiyu sal اllah alayh wasalam nabigu waxaa ui hiya yadu annakhlatu geetimireedka weeyi xadiika horeynu soo marno laakiin maxalu shaahidku waxa uu yahay nabiga calayhi salaau wasalaam markii loo keenay jumaarkii loo keenay kadibna uu su'aal ka dhaliyay nabigu calayhi salaau wasalaam qaabka iyo sida hadalku uu dhacayo ayuu ka fahmay waxa la isweydiinayaa inay tahay waxa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam marka qofku inuu feejignaado oo uu fahmo oo uu adeegsado qaraa'inta waxyaabaha meesha ku xeeran uu ku fahmo ta noocaasa ayaa la sheegaya ilaa fahamku maaha de wax iskaga kaa soo degaya maaha qofku waxbuu u kaalmaysanaya fahamka bal riwaayaadka qaar waxa ku yimi waxaan ku gartay inay nakhlada tahay liljumaar alladii utiya bihi bahalkaa loo keenay jumaarka ah keeniddaa loo keenay markuu kabacdi su-aashana weydiiyey ayaan fahmay su-aashu inay ku saabsan tahay geetimareedka laakiin saxaabadii kale way la maqlayeen fahankoodu halkaa ma gaadhin ee la joogay masaladaas wuu xadiidku inoo tilmaamaya cilmiga in la fahmo in la isku dayo in la fahmo fahamkana waxyaabaa waxyaabaha kobciya waxyaabaha kobciya waxaa ka ku celcelinta musani waxa uu yidhi kitaabka imaam shaafici an boqoloo jeer baan ku celceliyey buui mar kasta baa iga baxay ku celcelinta iyo mar aad dib u eegto shaygii fahamku waa ku kobcaa wuxuu kaloo ku kobcaa in niqaasho muran ma ah, laakiin cilmiga in la isdhaafsado oo rag kula mustawaa intaad la fadhiisato maxaa looga jeedaa sidan maxaa loo yidhi taana fahamku waa ku kobcaa xifdigana waxbaa kobciya fahamkana waxbaa kobciya halkeeda lagu faahfaahiya baabun wuxuu baab u yahay ama baab lirtibaai wuxuu baab u yahay in la majeerto filcilmi cilmiga iyo wlxikmati xikmada wa qaala cumar cumar waxa uhi tafaqahu fiqiga barta oo cilmiga fahma qabla an tasuuduu intaydan madax noqon yani qabla siyaadatikum intaydan madax noqon hala dadaalo waayo qofku hadduu madax noqdo xalaqaadkai cilmiga dib u fadhiisan maayo man raximah allah ka tagay mooyaane kaasina waa naadir xilligii cumar bn khaaab baa sidaa lalahaa xilligana maxaad u malaynaysa waaba laga yaabaa de masjidkaba inaan la soo gelinba cilmi baad sheegaysa jamaca inaan dadka lala tukan marka xilligu magacaabo tafaqahuu fiqiga barta oo diinta fahma qabla an tasuuduu intaydaan madax noqon madaxtinimadaas waa maxay waa ayu riaasa qole waxay idhaahdeen intaydaan guursan waayo ninku hadduu guursado waa madaxwe ya faamligaasu u talinaya laakiin waxaan leenahay waa caam waa madaxtinimo dhan qaala abu cabdilah wabuhaari waxa i wabacda an tasuuduu markaad madax noqotaanna cilmiga dalba waqad tacalama waa barteen asxaabu nabiyi sal allahu alayh wasalam fii kibari sinihim waxa weeye dadooda weynaanteeda iyagoo waaweyn bay cilmiga dalbeen oo dadu iyo madaxtinimadu umay diidin cilmiga inay dalbaan imaam shaafici waxa uu yii ida tasadara alxadau faatahu cilmun kaiir madaxtinimada waxaa ka inaad markiiba cimaamato oo aad sheikhulbaled isu dhigto ya waxa weye iyada lafteedu waa halis wey waa halis oo qofku waxa weeye hadduu u soo fadhiisto dadka inuu gudbiyo waxa ku adkaanaysa inuu dib xalqad u fadhiisto waana igu dhacdayba oo waxa weeye markii aan waddanka imi aan arbaciinka ka bilaabay baa rag waaweynay i yimaadeenoo waxay yidhaahdeen waxa weeye arbaciinkii baad ka bilowdee wax ka waaweyn maad ka bilowdi halkaasay ku hadheen kuwii waaweynaa markii la gaadhayna qaar baa yidhi ardaydayadii baa fadhida meel gaara annaga noogu bilow ya meel baanu soo kiraynayna qol nala gal waayo ardaydayadii baa meesha fadhida aan loo fadhiisanayn cilmi weynna ma hayo ya waa macallin qur-aan weeye qur-aanunbuu cilmi badan inaanu faa'idaysan baa laga yaaba qur-aanku xifdisan yihi ya maca daalika haddana waxaanu la dhuumanaya waa maxa qur-aankaa lagugu laakiin xadiid iyo lagu dhigaya oo aadan ardaygaagu ha ogaada inaadan xadii aqoon eeshal mushkila wax dhibi kuma sugna qofkaasoo kale imigaan ku weynayn imaamu maali laftiisu waxau hi ida cuzila alqaadi lam yarjic ila lmajlis ninka marka qaadi lagaa dhigo haddii lagu casilo ya meelihii unbuu ka yahay soo noqon maayo xalqada dib ugu soo noqon maayo marka waa qabla an tasuudu wey qaala waxa ui bukhaari xadaana xumaydiy wacabdulahi bn zubayr qaala waxa uhi xadaana sufyaan wa sufyaan bnu cuyayna waayo xumaydi waa maki qaala waxa uhi xadaanii ismaaciil bnu abi khaalid horaynu u soo marnay almahzuumi calى hayri ma xadaanaahu zuhri imaam zuhri sidii uu noogu sheegay xadiidka si ka duwan qaala waxa uhi samictu waan maqlay qays bna abi xaazim waynu ku soo sheegnay adraka alcashara almubashariina biاljanna qaal waxa ui samictu cabdallaahi bna mascuud qaal waxa ui qaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waxa uhi laa xasada xaasidnima ma jirto ila fi natayni ay ila fi khaslatayni laba khasladood mooyaane laba shay umbaa laysku xaasidaa xaasidnimadana loogama jeedo xaqiiqadeeda loogama jeedo ee waxa looga jeedaa bimacna alghibta looga jeedaa yacni lama majeerto majeerasho ma ahaanin ilaa laba shay mooyaane majeerashadu waa in qofka waxa la siiye aad jeclaysato in lagu siiyo xaasidnimaduna inta aad jeclaysato oo haddana aad jeclaysato laga soo qaado taasaa xaasidnimo la yidhaahda nicmadii qofka loogu nicmeeyey in adiga lagugu soo wareejiyo isagana laga qaado laakiin khibdadu waa nicmadii la siiyey mid la in la siiyo iyadoo aan isagana laga qaaday ta noocaasa waa la ogoliya yani waxa majeerashada dhabta alla ah majeertaa ama hadii hay hadii la majeeranayo waa labadaa shay xaasidnimaduna sida ibnu taymiya raximah llahu uu ku macneeyo waa karaahatu maa ancama allahu bihi cala alcabdi xataa haddaadan jeclaysan in laga qaado inaad la nacdo war ninkaa maxaa sidaa looga dhig maxaa waxaa loogu dhiib ya ninkaa maxaa wax looga dhegaysanaya ya baa waxa wey laga yaabaa in la yidhaahdo waa xaasidnimadaas maxaa shiikaa loo dhegaysanaya ma shiikh la waaye baa midi odhanaya ma la waaye maxaa ninkaa khudbadiisa loo dhegaysanaya ma nin kalo khudbadeeyaa la waaye maxaa ninkaa wacdigiisa loo dhegaysanaya ma cid wax wacdidaa la waaye maxaa ninkaas waxaa u qabanaya ma cid kalea la waaye waxay noqonaysaa qofka niyadiisay ku xidhan tahay hadduu la nacayo wanaagaas waa xaasidnimo halkii ugu dambaysay wey wixii alla bixiyey hadaad nacdana waa dembi weyn deeq waa alla bixiyey oo alla u gartay haddaad la nacdo kaanamaa inaad leedahay munaasibu maaha ilaahayo maxaad u siisa baa meesha ka dhalanaya xaalad sahlan maa laa xasada ila fi natayn rajulu midi waa khaslatu rajul waa nin xaaladii aataahu llahu alla uu siiyey maalan xoola uu siiyey fasullia waa lagu baabiiyey oo waa lagu saliay calaa halakatiha calaa ihlaakihi inuu ku halaago xoolihii fi lxaqi xaq waa nin xoolo badan la siiyey ama xoolo yar la siiyey laakiin xoolihiisii ku baabiiyey xaq ku baabiiyey diin ku baabiiyey iyo wax wanaagsan wa rajulu ka nin weeye aataahu llahu alla uu siiyey alxikmata xikmad uu yuti xikmata man yashaa hadda cilmi baa looga jeedaa qur'aan iyo sunna la siiyey fa huwa isagu yaqdii biha waa ku xukumaya wa yucallimuhaa dadkana waa baraya labadaasunbaa lama jeerta labadaasunbaa qimada gaadhay inaad xoolo hesho xoolihiina aad bixiso iyo inaad cilmi xasiliso cilmigiina aad bixiso labaduba waa laba wanaagsan wey waana qiima halkii ugu dambeeyey laakiin midi waa sahlantahay midina waa sacab wey midi waa sahlan tahay inaad cilmiga inta ilaahay uu kaa gaadhsiiye ku dadaasho waxa weeye waa fududahay cilmigiida waa bilaash masaajidada lagu haya bilaash baad ku helaysa inaad gudbisaana waa bilaash masjidkii baad fadhiisanaysa kuguma adka bal markaad cilmigii barato waxaad ogaanaysaa inay waajib kugu tahay inaad gudbiso camalfalkiisay ka mid tahay qadiyada si fudud baa loo gaadhaa laakiin xoolo aad baabiisa inaad hesho horta dee xoolihii tacab ka sokeeya markaad tacabtana waxa weeye dee si sahlan kaaga bixi meeshu maaha haddaad malyan haysato kun ka bixi maaha waa fa sullita calaa halakatihi waa in la dabargooyo wey dabada loo qabto oo aad loo bixiyo ya si hagar la'aana labadaana in laysla helaa aad bay u adag tahay intaan ogahay hadda xilligan la joogo ragga taxqiijiya raajixi baa ka mida ah. shirkadahan waaweyn ragga haysta malaayiinta haysta haddaynu weydiinno waxaa laga yaabaa inuu idhahdo sanadkii saddex milyan baan bixiya laakiin maxaa u harsana la isweydiiyo boqolkiiba imse kaga dhacaysa waxba kaga dhici malaayiin hadduu bixinayo milyaaraad u haysto waxa weeye wax la sheegan maaha xadiidka soo gudageli maayo raajixi ninka la yidhaahdo waa maalqabeennada sacuudiga ugu waaweyn markuu heer gaadhay waxa weeye xoolihiisii waa ka dhex saddex buu u laba qaybood hablihii iyo inamadii ayuu lidakari milu xadi unayan siiyey isagoo nool iyagaa qaybta saddexaadna waqaf uu ka dhigay maka haddaad tagto hoteelada ugu waaweyn iyo dabaqyada iyo mashaariicda iyo jaamacadaha iyo waxa uu wado saddex daloolkiibaa waxa weeye kobcaya waa kombaniyo shaqaynaya xarabka dhinacyadiisa hoteello waaweyn laga iibinaya malaayiini ka soo baxdo ninkaasoo kale fasullida waa odhanayna laakiin de xooluhu gaadhay iyo sidoo u bixinaya yaa gaadhay marka waxaaynu ku soo koobaynaa waa laba masala meesha lagu sheegay cibaadooyinku waa laba waa xoolo cibaada badaniya iyo cibaada maaliya waa salaadii iyo akadii akadu waa cibaad maaliya salaaduna waa cibaada badaniya labada nin labadaasay qimo ka gaadheen ninku markuu cilmiga barto gudbintiis uu gudbinayo dadka ku kala xukumayo fidinayo waa juhdi uu ka samaynayo xubnihiis ka kalena xoolihiisa ayuu ku dadaalaya wallahu aclam sal allah wslm cala nabiyina mxamed walih wsaxbi wslm